الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى سورة الأعلى waa makiya aayaadka suuraddu waa sagaal iyo toban aayadood weeye waa suurad ka mida ah suuradaha inta badan rasuulku ku akhriyi jiray maalinta jimcaha iyada iyo suuradda ku xigtada wakadaalika maalmaha ciideed oo kale allah subxaanahu watacaala wuxuu faray khalqiga inay ilaahay ka bari yeelaan oo aanay ilaahay u nisbaynin iyo asmaadiisa toona waxaan u cuntamin sabbix nasah nebi muxammedow oo waxaan u cuntamin ka fogee isma rabbika rabbiga magiciisa nasah rabbiga alaclaa sarraynta badan culimmada qaarkood ismiga ka dhigaya muqxam waxa la yidhaahdaa jira oo waxay odhanayaan sabbix nasah isma rabbika ay rabbaka rabbigaaga nasah rabbiga alaclaa korraynta badan waxaa jira xadiis uu soo saaray imaam axmed iyo abu daawuud raximahum ullahu oo odhanaya ibnu cabbaas uu warinayo oo lee rasuulku markuu akriyo sabbix isma rabbika alaclaa waxa uu odhan jiray subxaana rabbiya alaclaa subxaana rabbiya alaclaa ayaa rasuulku odhan jiray xadiidka culimada qaarkood darajadiisa waxay ku tilmaameen xasan qaarkoodna waa saxiix bay yidhaahdeen markaa waxaad iska arkaysaa dadku marka sunnaha laga fogaado ee laga dheeraado halkii sunnaha laga samayn lahaa in bidco laga sameeyo oo waxaynu aragnay suuraddan marka la dhammaystiro bixufi ibraahiima wa muusa dadku iyagoo yidhaahdaa calayhi asalaam maca daalika sabbici maaragtay subxaana rabbiya alacla aanad ku maqlaynin ee sababtuu waa iska jahli un weeye ambiyada ilaahay dee marka lasoo qaado in lagu salliyaa way tahay oo waaba hadigii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam laakiin suuraddan marka la dhammeeyo calayhi salaam in la yidhaahdaa wax soo arooray ma aha macnaa shay soo arooray ma aha weelanka kale laba nebi baa la sheegay suxufi ibraahima ah wa muusa marka la yidhaahdo dadku labada nebi mid un bay yidhaahdaan calayhi asalaam waa mufrad calayhi korkiisa ha haato assalaam markaasuu salaamayaa waatee ama ibraahim baa waa muusa waa rasuul kale yani macnahaan bay xataa aanay u ahayn maaragtay mid meesha jirta marka waa in la iska jiro waxyaabahaan soo aroorin waayo dadka qaarkood baa waxaa laga yaabaa inay u qaataanba in maaragtay qur-aanka ilaahay amba suuraddanba ay ka mid tahay suxufi ibraahiima wa muusa suwarka markay dhammaadaan wax laga dambaysiiyo meelaha aan qur-aanka ka mid ahayn oo kale masalan faatixada marka la dhammeeyo oo kale yaamiin in la yidhaahda wax soo arooray weeye oo mashruuca ma og tahay marka iyada waa soo aroortay suuraddana kaa mid ahaa kadaalika haddii ay jiri lahayd suuradahan wax laga daba yidhaahda maaragtay oo saxiix ah oo soo arooray waxaa sheegi lahaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam lidalika naquul wakulu khayri biitibaaci man salaf sabbix nasah isma rabbika rabbigaa magiciisa alle calaa koraynta badan amba rabbigaaga sarraynta badan ka hub xumaan oo dhan oo ha u tiirin alladii allaha khalaqa abuuray alkhalqa khalaqa abuuray alkhaliiqata makhluuqaba abuuray fasawaa hagaajiyey ee simay fasawaa hagaajiyey ee simay oo noolo walba waxa isaga u cuntama iyo qaabka uu mudan yahay u abuuray waaladii allahaasoo ka sifee qadara qadaray shay walba inkaa u qadaray cid walba waxay mudanayso hadday guuldarro tahay iyo hadday sacaado tahayba oo fahadaa hanuuniyey fahadaa hanuuniyey oo ku hanuuniyey masaalixdooda oo yacnii hadaa alkhalaa'iqa makhluuqa shay walba waxa u cunsamo ku hanuuniyey oo xataa xoolaha waxa dantooda ku turto amba maraaficdooda ayay garanayaan marka wa hidaayo caama weeye waaladii allahaasoo rabbigaasoo akhraja soo saaray almarcaa geedaha amba daaqaba soo saaray oo fajacala ka yeela oo fajacala ka yeelay amba ka dhigaba hu geedahaasi amba marca mardaaqaasi qusaa'a kuwa dumaa ah qusaa'a kuwa qallalay oo dumaa noqday burbur ah qusaa'a dumaa amba burburay kaasoo axwaa madoobaaday macnaa geedo markay isbedelaan madowbay isu bedelayaan qusaagaasoo amba gee cawskaa qallalayoo ahwaa madoobaaday amba fajacala ka yeelay hu daaqaasi qusaa'a xaal uu yahay mid dumaayoobay ambaba qallalay ahwaa oo madoobaaday ahwaa madow ka dhigay sanuqri'uka waanu ku akrisiin doonaa nebi muxammadow ay sanajcaluka qaari'a sanuqri'uka waanu ku akhrisiin doonaa kitaabkan aad jeceshahay inaad dhaqso u qaadato falaa tansaa mana iloobi doontid ayaa ilaahay yihi subxaana wa tacaala waa khabar ilaahay subxaanahu watacaala qiraa'ada rasuul malagu ku dul akriyo in ilaahay qalbiga rasuulka ku sugi doono sanuqru'uka waanu ku akhrisiin doonaa maaragtay qur-aanka ayaanu ku akhrisiin doonaayo mid wax akriya baanu kaa yeeli doonaa falaa tansaa mana iloobi doontid ilaa maa shaaa allah alle inuu doono mooyaane ilaa maa shaaa allah allah inuu doono inaad ilowda mooyaane oo markaa dee ilaahay uu nasakho amaba ilaahayba ma doonin innahu alle yaclamu waa ogsoon yahay aljahra waxa la muujiyo hadal iyo ficliba ficilba wamaa kiibuu ogsoon yahay yakfaa qarsooma wamaa midna waa ogsoon yahay yakhfaa qarsooma la qariyaha odhan dhan wanuyafiruka waxaanu kuu sahli doonaa nebi muxammedow amba aanu kuu fududayn doonaa lilyusraa kii sahlanaanta badnayd amba fududayd lilyusraa kii sahlanaanta badnayd baanu kuu fududayn doonnaayo oo yacnii jannada gelitaankeedaanu kuu sahli amba alyusraa waa afcaasha khayrkala weeye ficilada khayrka leh ayaanu kuu sahri doonaa amaba waa shareecadan islaamka ee fudud ee de aan qallooc iyo culays iyo maaragtay xaraji midba aan lahayn midnaba aan lahayn ee fadakir waani dadka waani fadakir waani in nafacat hadday anfacayso addikraa waanadi amba fadakir waani in nafacat ay qad nafacat way anfacday aلذikraa waanadiye ama fadakir waani id xilli waani id intani bimacnaa id wakti waani nafacat ay anfacayso aلذikra amba in nafacat الdikraa waanadu haddii ay anfacayso waaniyo wax u sheeg yacni huwa xaaladda ay tadkiradu habboon tahay sidaa daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdaan halkan waxaa laga qaadanayaa aadaabta ku saabsan qaabka loo faafiyo cilmiga fii nasri alcilmi markaa cilmiga waa inaan loola tegin bay leeyihiin cinda hayri ahlihi ma arkaysaa cinda hayri ahlihi cidaan qaadan karin oo waxaanba garanaynin agtooda waa inaan la dhigin oon qiimaynba karaynin allah wuxu uhi subxaanahu watacaalaa sayadakaru waxa waansami doonaa sayadakaru waxa waansami doonaa man mid baa waansami doona yakhshaa alla ka baqaya subxaanahu watacaala tacaala wayatajannabu waxaa ka fogaan haa waanada ay adikraa wayatajannabu waxaa ka dheeraan doona amba ka fogaada haa waanada al ka guuldarraystay ee guuldarrada badan alladii kaa guuldarraystayoo yaslaa geli doona annaara naar geli doona naarta alkubraa weyn humma dabadeed markuu galo laa yamuutu ma dhiman doono fiihaa naartaa dhexdeeda kuma dhiman doono walaa yaxyaa kumana noolaan doono ilin hadduu dhinto waabuu ka raaxaysan lahaa dhibaatada nolol aan dhibaatanahaynna meesha ma heli doono qad aflaxa waxaa liibaanay qad dhab ahaan iyo xaqiiqa ahaan aflaxa wuu liibaanay man qof ayaa liibaanay tasakaa istahiray macnaa naftiisa ka fogeeyay akhlaaqda xun iyo shirkiyaadka iyo bidaca iyo wixii lamid ah oo wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magaciisana xusay oo fasallaa tukaday oo cibaadaysta bal ee taa kaba taalaya dadka badankoodu idinku tu'tiruuna waxaad doorataan atu'tiruuna waxaad door bidaysaan alxayaata nolosha ayaa door bidaan addunyaa liidata walxaal baad adduunyada doorgidaan alaakhiratu aakhirana khayr ay ka wanaag badan tahay adduunyada wa abqaa kana baaqinimo badan tahay oo jiritaankeedu uu daa'im yahay ina haadaa kaasi in aakhiro khayr badan tahay oy baaqinimo badan tahay adduunyaduna ay liidato lafi suxuf xaashiyihii ayuu ku sugnaa aluulaa hore kutubtii hore ayuu ku qoraa suxufi ibraahiima ibraahiim xaashiyihiisii ayay ku qoraayeen iyo wa muusaa eyla fii suxufi ibraahiima ibraahiim xaashiyihiisii bay ku qoraayeen iyo wa muusaa muuse xaashiyihiisii oo ina haadaa waa madmuumu lkalaam ishaaradu waxay u noqonaysaa hadalka halka lagu soo ururiyey oo dhan laga bilaabo qad aslaxa waana sida imakarida babari uu door biday weeye saa daraaddeed waxaa dhici karta culimmadan ka hadlo caqiidada mararka qaarkood markay tirinayaan ilaahay kutubtiisa inay shan ka dhigaan oo suurtagal inaad aragtaan oo masalan dee tawraat iyo injiil iyo subuur iyo qur qur'aanka furqaan inay ku daraan suxufu ibraahim ayaa suurtagala ah oo ku yidhaahdaan kutubtuba waa shan markaa wax fog maaha bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alkhaashiya makiya weeye aayaadkeedu waa lix iyo labaatan aayadood waa suuradaha rasuulku qur-aanka maaragtay waaqii jiray salaada jumcaha ayay ka mid tahay iyo ciidaba allah wuxuu idhi subxaanahu watacaala hal ataaka makuu yimi nebi muxammadow xadiisulhaashiya ta waxjada musiibo iyo maaragtay dhibaato hawlka ay leedahay wax qarisa ah, hal ataaka makuu yimi xadiisulwaashiyata wax daboosha ee dhibaatadeedu dadka ay degdo warkeedu maku soo gaaray marka alghaashiyatu waa ismi waa magac magacyada qiyaamaha ka mida weeye taa warkeedu ma kuu yimi wujuuhun wajiyo oo dadkii wajiyada lahaa uune wujuuhun wajiyo yowmaidin maalintaasi maalinta iman doonto yowma-idin maalintaasi khaashica kii dullaysan weeye way habtaysan tahay khaashica kii ee dullaysan weeye caamilatun kii camal fasho weeye adduunyadan markay joogto naasiba ee daasha ee dhigtoota caamilatun kii camal fasho weeye naasiba ee dhigtoota oo yacnii caamila bay tahay oo camal bay samaynaysaa naasiba way daalaysaa haddana camalkeedani maaha mid ilaahay aqbalayo oo waa camal aan shareicadii waafaqsanayn way daalaysaa oo wax iska daalaya un weeye taslaa waxay geli naara naar bay geli doontaa naartaasoo xaamiya kulul bay geli doontaa tusqaa waxaa laga waraabin doonaa min caynin il xaggeed baa laga waraabin doonaa aaniya xaddaafay kulaysa aaniya kulul oo xaddaafay laysa lahum ayaga uma ahaanin kuwa naarta galay dacaamun cunto umay ahaaninoo naarta cunto umaba taallo ilaa min dariic geednaareedkaa mooyaane adariic waa shajaratun fi nnaar culamada luqada way sheeg ee geed arladan ka baxa kali joogu yahay markuu qoyan yahayna xooluhu ay daaqaan marka dambana surisu bedela calaa ayati xaal geedkani waa geedkaa naarta ku yaallo weeye waa sharu dacaami waa dacaan xunun weeye markaa waxaynu ku dhaafaynaa geed naareed inuu yahay laysa lahum ayaga uma sugnaanin laysa lahum ayaga uma sugnaanin dacaamun cunto ilaa min bariic geed naareedkaa mooyaane cuntanaareed ama wax kale umay sugnaanin bariicaso laa yusminu aan naaxinin aan naaxinaynin oo wax lagu naaxo maaha walaa yuqnii waxna aan ka taraynin amba aan kaga fillaanaynin min juuc gaajo haddadka baruurna maaragtay kama saaro oo kuma naaxaan gaajana waxba kama tara weeye wujuuhun wajiya yowmaidin maalintaasi naacima tii barwaaqaysan wey naacima tii nicmaysan ee barwaaqaysan wey lisacyihaa camalkeedii ay samaysayna raadiya kii raalli ka ah weeye oo ilaahay baa da ka aqbalay subxaanahu watacaala fii janna jannatii ku sugan weeye jannadaasoo caaliya sarraysa laa tasmacu ma maqasho naftaasi fiihaa jannada dhexdeeda kuma maqasho laagaya hadal maa laa yacni ah laagaya amba hadal baatila kuma maqasho waa kalaam laqwiya fiihaa waxaa ku sugan jannadaasi caynun il baa ku sugan jaariya durduraysa jaariya durduraysa amba qulqulaysa baa ku sugan fiihaa waxaa ku sugan jannadaa surur sariiro ayaa ku sugan waa jamcu sariirin surur sariiro ayaa ku sugan marfuuca la kor yeelay wa aswaabun koobab baa ku sugan weel mawduuca la hordhigay la dhigdhigay mawduuca mid walba waa la hordhigay mawduuca la dhigdhigay ayaa ku sugan wa namaariqu barkimooyin baa ku sugan namaariq waa barkimada wa namaariq barkimooyin baa ku sugan masfuufa la safay wa zaraariyu gogol baa ku sugan amba bustayaal mabsuufa la fidiyey baad odhanaysaa halkan mabsuufa ay mabsuufa la fidiyey ayaa ku sugan afalaa yanduruun miyaanay eegaynin dadku ilaahay markay awooddiisa maxay ugu daliishan laayihiin afalaa yanduruuna miyaanay arkaynin ila alibili geela miyaanay arkaynin ka bedel markaa kayfa khuliqat sida loo abuuray miyaanay arkaynin kayfa khuliqat sida loo abuuray miyaan daartaynin sida layaab kale ee ilaahay u sameeyey rabbi u abuuray ma arkaysaa iyo qiimaha uu leeyahay wa ila asamaa samada miyaanay arkaynin tabadel kayfa ruficat sida loo kor yeelay miyaanay arkaynin wa ila aljibaali buuraha miyaanay arkaynin kayfa nusibat sida loo dhigtay amba loo taagay kayfa nusibat sida loo taagay amba loo dhibbay miyaanay arkayn wa ila alardi arlada miyaanay arkayn kayfa subicat sida loo goglay amba loo fidiyey kayfa subicat sida loo goglay miyaanay arkay fadakir waani nebi muxamadow dadka innamaa anta adigu waxaa tahay uun mudakir kii waaninaya adiga waana baa ku saaray lasta maadahanin calayhim korkooda bimusaydir mid loo tala saartay bimusaydir in yasabba wal akhyaar bimusaydir mid loo tala saartay maadahanin ilaa laakinna istisnaataa munqaطica ilaa laakinna ha yeeshe eh man qofka tawallaa jeegsada alla yidhi wa safara gaalooda fayucadibu wuu cadaabi doonaa hu qofkaasi allaahu alle wuu cadaabi doonaa alcadaaba cadaab waa laku cadaabi doonaa alakbara weyn waxnaa cadaabkii ukhrawigaahaa wey ina ilaynaa annaga xagga yaga ayuunbuu yahay ina ilaynaa annaga xagga yaga ayuunbuu ahaaday ay yahay uun waa khabarkiiba muqadamahe iyaabahum noqodkoodu noqodkoodu xagga yaga un weeye humma ina calayna ay humma ina xisaabahum xisaabtooduna calaynaa annaga korkayaga ayay ku sugnaatay oo annaga ayaa xisaabin doona ma arkaysaa marka hadduu khayr leeyahayna khayr hadduu shar leeyahay shar saabka iyagoo halkan le allahuma xasibnaa xisaaban yasiraa waynu aragnay taasoo iska wanaagsan laakiin yaa daliil u haya marka suuraddan la dhammeeyo in sidaa la yidhaahdo ma cindahu daliil ciddii haysaa way keeni haddii aanay jirinna dee waxa loo baahan yahay waxaad inaad ilaahay ku caabudo suuratu alfajri waa waaga amba waa bariga makiya weeye aayaadkeeduna waa soddon aayadood weeye bismi illaahi araxmaani araxiim waalfajri waaga berigiisa ayaan ku dhaartaye waalfajri waa beriga ayaan ku dhaartaye ayuu alla yidhi subxaana wa tacaala walayaalin habeenno ayaan ku dhaaranayaa habeenadaasoo cashirin toban ah baan ku dhaaranayaaye allayaalu alcashr waa tobanka bisha dilxijo la yidhaahdo weeye waana maalmaha camal la qabto ilaahay uu ugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala halkaasaynu ku daynayna alcasr alawal min ramadaan culimada qaar bay sheegeen laakiin sida saxiixa ahi waa hadalka hore walayaalin ah, baan ku dhaartay habeenno habeenadaasoo casrin toban ah dilxijaa tobanka ugu horeeyo weeye washafci tirada isleeg baan ku dhaartay ee laba u qaybsanta laba afar lix sidaas oo kale walwatri tirada aan laba u qaybsanin baan ku dhaartay yacni tirada isdhaar washafci tirada lamaan baan ku dhaartay amba lamaanaha baan ku dhaartay iyo walwatri ka aan lamaanayn baan ku dhaartay marka alwatru alwatru waa yowmu alcarafa ilaan sagaalkay noqonaysaaye shafciguna waa yowma naxriga culimada qaar baa yidhi oo tobanka ayay noqonaysaa shafciga qaar baa ku fasiray baa bini aadamka iyo makhluuqa inay yahay watriga amba watrigana allahba qaar baa ku fasiray oo waa fardi bay yidhaahdeen aqwaal fara badan baa taalla marka ashafci waa tirada islaamee laba u qaybsanta awal watri waa tirada dee laba haddii loo qaybiyo kala tartan weye fardiga ah keliga ayaan ku dhaartae walleyli habeenka ayaan ku dhaartay idaa xilli baan ku dhaaranayaa yasri uu tago marka uu tago ayaan ku dhaartaye amba idaa yasri marka uu yimaado baan ku dhaartaye hal fii daalika dhaartaasi ma ugu sugan tahay hal fii daalika dhaartaasi ma ugu sugan tahay qasamun dhaari miyay ugu sugan tahay hal fii daalika kaa miyuu ku sugan yahay qasamun dhaar dhaartaasoo lidii xijirin caqli mid u saaxiiba u sugnaatay qasamtaasoo lidii xijirin ay lidii caqlin caqli mid u saaxiiba u sugnaatay qof caqli leh dhaari halkaa ma ugu jirtaa maarkaysa arkaysaa haya way ku sugan tahay weeye dhaar baa ku sugan maarkaysa arkaysaa macnuhu saasuu noqonayaa lidii xijirin ay lidii caqlin wa lubdin marka caqligiibaa xikir lagu magacaabo wax qofka wax ka toojiye ma og tahay taas dhaarima ugu sugan tahay awqaat alcibaada baa ilaahay ku dhaartay waxaa ku dhaartay binafsi alcibaada sida xajka iyo salaada iyo wixii lamidaba taama ugu sugan tahay alam tara taas miyay ugu sugan tahay dhaari macnaa waa laydin soo saari amba waa laydin cadaari inta alam tara balka war alam tara miyaanad arkayn kayfa facala siduu u galay nebi muxammedow rabbuka rabbigaagu siduu u galay bicaad nimankii reer caad ahaa isla weynayaashii qaar kibrayda ahaayano sooqooqaadin adduunyada maanta maaragtay ka doodinaya gaalkan cab sidiisoo kale ayay ahaayeno waxay ahaayeen nimanka uga haysta inaan ka xoog weyneyn man ashaddu minna quwa ilan waa sunatu lkafara atawaasaw bihi macnaha dariiq wada marayaan marka waxay odhan jireen yaa naga awood badan bay odhan jireen oose maanta ay leeyihiin marka allah wuxuuhi subxaana tara miyaad arkay ee kayfa facala miyaad arkayin kayfa facala siduu u galay rabbuka rabbigaadu sida uu galay bicaade reer caad siduu u galay irama ah caadka waa kuwe irama ah oo madaxii qabiilkooda iramada daat alcimaad dhismayaasha dhaadheer u saaxiibka ahayd alcimaad walabniyati marfuuca oo guryo dhaadheer waa min caadatihi daati lcimaadi yani dhismayaasha dhaadheeru saaxiibka ahay allatii caadkii amba yaramkii lam yukhlaq aan laguba abuurin lam yukhlaq aan laguba abuurin mithluhaa ayada oo kale fi lbilaad arladaba aan lagu abuurin marka adamiir yacuudu cala alqabiila yacni qabiiladaasi wakhtigeedii xoogga ay lahayd iyo siday ahayd mid la midaba arlada laguma abuurinba waa niman awood badan bay ahaayeen ma ogta marka allah wuxuu subxaana lagu abuur wa samuuda reer samuud siduu u galay miyaa hadaagteen alladiina samuudka jaabuu gooyey manaa qoray joogku waa qoridda asakra dhagaha casayaasha a googooyey bilwaad waadiga ku tartaray waa waadi xitri ay bilwaadi maanaa jaabuudu ku tacalluqayaa jaabuu gooyey asakra dhagaxan tartaray bilwaadi ay yaqdacuuna asakra bilwaadi buu ku sugnaa waadilxitri bay deganaayeen waadilxitri ayay deganaayeen dhulkaasa dhagxaanta ku qori jireen saasoo kale ay samayn jireen oo yacni waa qorid jiray ka dhigan jireen ma arkaysaa markaa qoom carabooday ahaayeen oo manaasisooduna ay iska faainaayeen waadigan laguu sheegaya waa biwaadi alqura waadi qura meel la yidhahyo iska deganaayeen bilwaadi ayagoo ku sugan manaa magaxa qori jiray ee guryaha ka samaysan jiray wa fircawna fircawn siduu u galay miyaana goobsoonayn fircawnka dil awtaad riibamada u saaxiibka ahaa amba dil awtaadi dhidibada oo qofka ka hor yimaado wuu fugayn jiray macnaa afar qodin intuu sameeyo qodimo ayaa qofka lagu tallegi karay maahayse amba lagu karay jiray awsaadi dhidibada u saaxiibka ahaa alladiina kuwaaso daqow qooqay oo ku kibray filbilaad arlada ilaahay ku kibray oo fa agtaruu ku badiyey fiihaa arlada dhexdeeda alfasaada fasaadkana ku badiyey iyo xumaanta kufri iyo xumaan bay la yimaadeen waa ay ku qooqeen ma og tahay fasaba wuxuu ku shubay calayhim korkooda wuxuu ku shubay rabbuka rabbigaa sawda cadaab cadaab jeedalshii cadaab aan kala go' lahayn muxkamada kenya sawda cadaab sawdka waxaa la yidhahdaa waa usha waa suunka maaragtay sujika horkuu yahaa jeedalka sawda cadaabin cadaab jeedalkii macnaa cadaab jeedalah ayaa ilaahay ku shubay subxaanahu wa tacaala ina rabbaka rabbigaagu nebi muxammadow labilmirsaad dhufayskii ku sugan weeye mirsaad uu ilaahay subxaana watacaala ka u diyaarsan weeye labilmirsaad dhufays iyo ilaalin buu ugu sugan yahay qalcad baa rabbi ugu sugan yahay subxaanahu watacaala marka ilaahay baa arkaya waxay samaynayaan yarsig macnaa wuu cimil gelsan yahay cimilgalka ma taqaanaa wuu u kafana ilaahay subxaana watacaala labilmirsaad qalcad buu alla ugu sugan yahay waa u sugaya arkaysa allah wuxu uhi subxaana watacaala faama alinsaanu kam dadka ahi insaankii idaa mabtalaa marka uu imtixaamo idaa maa xilliga maada sila ka ibtalaa uu imtixaamo hu insaanka kan dada rabbuhu rabbigii markuu imtixaamo iyaba barwaaqadu waa imtixaame ee fa akrama uu karaameeyo alle uu sharfo hu insaanka wa nacama ilaahay u nicmeeyo oo wanacama uu nicmeeyo alle hu insaanka fayaquulu wuxuu yidhaahdaa amba uu odhan doonaa rabbii rabbigay akraman wuu ikraameey ilaahay baa imaamuusay ishartay buu odhanaya risqii waasiciyey marka fidinta risiqa loo waasiciyey baa wuxuu u arkayaa min allahi ikraamun lahu inay tahay arrintu sidaa maaha arrintu maxay tahay arrinku waa ibtilaa iyo imtixaan waa ibtilaa iyo imtixaan maalkan waa laguu eegaya bal waxaad yeesh bal aayadda xaggeeda horaba eeg fa ama alinsaanu sadabta ah idaa mabtalaa markuu imtixaamahu isaga rabbuhu u imtixaamo waa ibtilaa waxaa leegayaa bal sidaad ku samayso maalkan oo fa akrama uu karaameeyo allehu insaanka oo wanacama u nicmeeyo allah u qofka u nicmeeyo fa yaquul wuxuu odhan rabbii rabbigaygu akraman wuu ikraamay mabtalaa markuu imtixaamo alleh wa amaa idaa mabtalaa hadduu tirabo allehu insaanka oo faqadara ilaahay ku cidhiidhiyo faqadara alle ku cidhiidhiyo calayhi insaanka dabka ilaahay ku cidhiidhiyo risqahu risqa uu ku cidhiidhiyo waxoogaa ku yaraato fayaquulu wuxuu odhan amba uu yidhaahdaa rabbii rabbigay ahaanan wuu idulleeyey ahaanan wuu idulleeyey rabbii baa idulleeyey shilinba shilin igu hayaagi maayo buu ku le ilaahay baa ay haysta buu ku le haddii ilaahay ku haysta xaggaad u baxsan laa ilaaha ila allah ayna almasaru walilaahu daalibu wallahi inu kabsadka kaa dhig haddii ilaahay ku qabso ma inaad kula tahay abadan ina akhdahu aliimun shadiid rabbibaaya isagu kalla ha ka hadho sidaa arrintu sidaa maaha kalla wa sidaa maaha ee waa imtixaan weeye laysa alamru ka maaragtay kanaazacan arrintu sidaa maahaba allah yidhi subxaanau watacaala ee caadada insaankuunbaa siaa iska ah bal laa tukrimuun ma karaamaysaan ma hagaajisaan alyatiima agoonka ma karaamaysaan walaa taxaabbuuna iskuma tirtirsidaan amba iskuma dhiigi gelisaan calaa dacaami lmiskiin miskiinka cuntasiintiisa waa maaragtay ismumasderkani macnalmasder walaa taxaabbuuna iskuma tirtirsidaan calaa dacaami almiskiini ay calaa ibcaami almiskiini miskiinka cuntasiintiisa iskuma tirtirsidaan wa ta'kuluun waad cuntaan aturaasa dhaxalka agoonta aklan cunid baad cuntaan lamaa daran aad u daran si daran baad wax cuntaan ma ogtahay lamya waa shadiid waa agoontaan maalkeeda aan waxba la siinaynin wey waad cuntaan aturaasa yani almiraasa aklan cunid baad cuntaan lama lama yani adag min ayi jihati xasala lahum amba xaraam ha noqdo amba xaaraam ha noqdo intaba wa tuxibuuna waa jeceshihiin almaala maalkiina waa jeceshihiin xubbaa jeclaan baad jeceshihiin janaa fara badan ay kasiira ad baad maalkana u jeceshihiin kalaa waar sidaayo kalaa ay xaqaa waxaa hubaal ah saasay noqonaysaa imika kalaa waxaa hubaal ah idaa xilliga hukat marka la burburiyo alardu arlada marka la burburiyo dajkan dajka burburin burburin sidaadhe dajkan burburin dajka burburin marka la burburiyo wa arladii baa la burburinaya markaasaa laga dhigayaa ardun dajaa'a ah. waa la simaya waa dhul siman ama arkaysaa laa taraa fiiha ciwajan walaa amha dhul siman bay noqonaysaa markaa dajkan la simo dajka naaqatu dajaa waa neefka geela markaanu wax kuri kabaanu yeelan iswaawsineeye ma ogtaas oo wajaaa uu yimaado oo imaatin allah u cunsame e rabbuka rabbigaagu uu yimaado muxuu rabbi u imanaya waa lifasli alqadaa'i bayna khalqih inuu dadkii kala saaro wey waana marka rasuulku ergada gelayo markuu ergeeyo rasuulku kadib kadalika bacdamaa yastashficuuna ilayhi bisayri walad aadam waa intay u erga yimaadeen rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ee rasuulkuna dee carshiga hortiisa uu ku sujuuday markaasuu allah imanayaa subxaanahu wa tacaala wajaaha uu yimaado rabbuka rabbigaagu uu yimaado waxaa laga yaabaa kutubta tafaasiirta qaarkood inaad ku aragtaan wajaa'a uu yimaado rabbuka ay amru rabbika rabbigaa amarkiisu waa taawiil baaila weeye tafsiir baatila weeye oo aan maaragta aan cuntanaynin ilaahay baa imanaya wuxuu u imanayaa kayfa yashaa adiga maxaa kaa galay allah waa imanaya subxaana watacaala wajaa wajaaa u yimaado rabbuka rabbigaagu uu yimaado hadii wax walba la yidhaahdo waa min baabi alxasi lmudaaf bay ku ma og tahay oo markaa nasraaniga ah ee kule ciisa rabbun isaga laftiisuu markaa wuu awili karaa ciisa rabbun hadduu ku yidhahdo ciisa waa rabbi markaad ku qabsato muxuu u odhan waxaan u jeeday ku odhan doonaa rabbu ciisa rabbun maargeysa alla wajaa uu yimaado rabbuka waalmalaku malaguna uu waalmalaku malaa'igtuna ay yimaadaan safan safa xaalay yihiin saf ayagoo iskaga jooga ilaa waa askare ee wajii'a la keeno sixirkaa majhuul ku salaysan wajii'a la keeno yowma idin maalintaasna la keeno yowma-idin maalintaasna la keeno bijahannama la keeno malaa'ig baa jiidaysa la keeno ma arkaysaa yowma-idin maalintaas taasi dhacday yatadakkaru wuu waansani al insaanu insaanku wuu waansani doonaa amba yatadakaru wuu xasuusan alinsaanu camalah wamaa kaana aslafahu fii qadiimi dahrihi wa xadiiثih waannaa lahu xagayse uga iman doontaa waannaa lahu xagayse uga ahaan doontaa addikraa waano waanaba xagee uga iman doontaa maanta way hadhay allah wuxuuhi subxaanahu wa tacaala yaquulu wuxuu odhan doonaa insaanku yaa laytanii alla guuldarradaydaay ama qoomamadaydaay amba shallaysadaydaay qaddamtu maan u horumarsado lixayaatii noloshaydan dambe daraaddeed maxaan wanaag ugu horumarsan waayey fa yowma maalintaasi laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ilaahay cadaabidiisa oo kale axad axadna waxba ma cadaabo cadaabka ilaahay maalintaa uu wax cadaabayo adduunyada raggii wax ku cadaabay cidna may cadaabin aakhirada inoo taalla fa yowmaidin maalintaasi laa yucadibu ma cadaabo cadaabahu ay ka cadaabihi ilaahay cadaabkiisa oo kale axadin axadna waxba ma cadaabo walaa yuufiqu ma xidho axada walaa yuufiqu ma xidho wasaaqahu alle xidhidiisa oo kale wasaaqahu alle xidhidiisa oo kale axadun axadna marka wasaaq waxaynu ka dhignay maskar si kale odhan kartaayo walaa yuufiqu ma xidho wasaaqahu alla xadhigiisa oo kale axad axadna oo cidba meeri karto yaa ayatuhaa taadan reernaf wanaagsan baa ilaahay la hadlay yaa ayatuhaa taadan annafsu nafta ahay waa naf wanaagsan oo ilaahay malaa'igtiisii raxmaddu ay la hadlayso ama maaragtay naftan baa ilaahay subxaana wa tacaala yacni waa naf wanaagsan oo iyadu camal wanaagsan la timi weeye oo ilaahay abaal marinaya baan odhan lahaa macnaha tan ayaa dhici doonta oo dadka wanaagsana ay mudan doonaan yaa ayatuhaa taadani annafsu nafsaahay nafsa almudma'inna xasilanay maxaa waxay ku xasilantay iimaankeedii almudma'inna degan ee xasilanay irjicii noqo ilaa rabbiki rabbigaa xaggiisa u noqo raadiya xaalaa tahay mid raalli ah mardiya oo laga raalli yahay ka ismu faacilka dambana ismu mafcuul mardiya oo laga raalli yahay ilaahay xaggiisa u noqo fadkulii gal ilaahay baa haddana hadal kale fadkulii gal naf yahay fii cibaadii addoommadayda jumladooda gal ay fii jumlatihim baad odhanaysaa fii cibaadii addoommadayda dhex gal wadkulii gal jannatii jannadayda gal suuratu lbalad makiya weeye aayaadkeedu waa labaatan bismi illaahi araxmaan araxiim laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa baa alla yidhi subxaana wa tacaala bi haadaa kan baan ku dhaaranayaa albaladi albaladi baladkan ayaan ku dhaartaye waa maka laa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bi haadaa kan ayaan ku dhaaranayaa albaladi ah baan ku dhaartaye walxaal baan ku dhaaranayaa ambaba wowga muctariba ictiraaf ka dhigo wa anta adigu nebi muxammadow xillun ay xaallun kii degan baa tahay bi haada albaladi walxaal baan ku dhaaranayaa anta adigu xillun ay xaallun kii degan aad tahay amba walxaal anta adigu xillun kay ku xalaashadeen aad tahay dhibaatayntiisa iyadoo xaaraan ba ahayd in cid lagu dilo amba walxaal anta adigu xillun kii xalaal ku noqon doono aad tahay oo wakhti kuu xalaalayn doono aad ku dirirto bi haada albaladi kan wawaalid mid wax dhalay baan ku dhaartaye wawaalidin mid wax dhalay baan ku dhaaranayaa wamaa kii baan ku dhaaranayaa walada uu dhalaye marka waa waalid iyo kuu dhalay buu ilaahay ku wada dhaartay ama waxaad tidhaahdaa wa waalidin mid wax dhalay baan ku dhaartay iyo wamaa walad mid aan waxbaba dhalin sabkuuna waa labadaas mid wax dhalay iyo mid aan waxba dhalin iyo wamaa walad mid aan waxba dhalin baan ku dhaartay laqad khalaqnaa waxaanu abuuray alinsaana insaankii waxaanu ku abuuray oo caadaba u ah fii kabad dhibaato fii kabadin dhibaato ayaanu ku dhex abuuray waa mid iska dhibaataysan amba fii sabadin deer xanuun ayaanu ku abuuray yani mar nudfuu noqonaya mar calaquu noqonaya mar mudquu noqonayaa isagiibaa dhalanaya wuu kufaya xunrutii baa laga jaraya waa gurguuranaya wuu dhibaatoonaya ilkaa u soo baxaya adigu fii kabadin ay fii mashafa adduunyadiibuu maaragtay iyo shadaa'ideedii iyo dhibaatadeediibuu maaragtay yusaabibu adduunyada ciriirideediibuu waasahayaa fii kabad mashaqo ayaanu ku dhex abuuraya dhibaato ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira inaanu kari doonin oo aanu awoodi doonin calayhi isaga axadun axadna mayaan ilaahay qaban doonin buu u malaynaya ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lan yaqdira an ay annahu insaanku anta mukafafadi lan yaqdira inaanu kari doonin calayhi isaga axad ma saasuu u malaynaya yaquulu wuxuu yidhaahdaa amba yaquulu wuxuu leeyahay insaanku ahalagtu waxaan halaagay macnaha waxaan bixiyey maal cadaawadda islaamka iyo intaba amba wuu tan sheeganayaaba ahlagtu waxaan halaagay maala maal baan halaagay lubada fara badan xoolo badan baan bixiyey buu odhanayaa lubada maal fara badan ayaan bixiyey buu odhanaya macnaa wuu tar sheeganaya wuxuu bixiyey buu sheeg sheegaya ayaxsabu ma wuxuu u malaynayaa an lam yaraf inaanu arkaynin hu isaga axadun axad inaanu arkaynin yuu u malaynaya markanuu leeyahy waxbaan bixiyey wuxuu biriyeshan sheegaayo ma wuxuu u malaynayaa inaanay ciidi arkaynin soo ilaahay arki maayo subxaana watacaala wuxuu waxoogaaga yaruu bixiyey kan leeyahay maal fara badan baan bixiyey ma arkaysaa sidaasuu leeyahay muxuu saa uga sheeganaya eeg nicmada yar ilaahay subxaana watacaala wuxuu siiyey ma u dhiganta waxaad bixisay alam najcal miyaanaanu yeelin lahu isaga caynayni laba indhood miyaanaan siinin alam najcal miyaanaanu yeelin lahu isaga caynayni laba indhood haddii lagula labada indhood toosa dabeetoo laba milyan oo doolara lagugu rida gacmaa laa abadan indhahaygi baad odhanaysaa alam najcal miyaanaanu yeelin lahu isaga caynayni walisaana carab miyaanaanu yeelin hoosla daayara ilaahan dhigay ma og ee hadalkaas rafadaada ka soo baxaya ee rusugayo xurufta ka soo saaray wa shafatayni laba dibnood miyaanaanu yeelin haddii labada lagu kale ka hor wa shafatayni miyaanaanu yeelin waxamaada suufi karteen xataa wahadaynaahu waxaanu u caddaynay annajibayni labada dariiq dariiqa khayrka iyo kafarka waanu u caddaynay amba hadaynaahu waxaanu ku hanuuninay oo aanu baray markuu dhashayba annajidayni labada naas ee hooyadii garani maayo waa ilman yar uu dhashay isla markiiba wuxuu doonayaa wuxuu shaqo sow maaha annajdayn waa labadii naas ilaahay baa ku hanuuniyo baray subxaana wa tacaala falaqtaxama muu jiiro amba falaqtaxama ma jiirin alcaqaba jiirta oo arrintan adag ee wanaaga kolkay ku culus tahay markaa falaqtaxama ma jiidhin qofku alcaqaba jiirta iskumuu qaadin falaqtaxama amba muu isku qaado alcaqaba jiirta tan isaga ku culus wamaa maxayba shaygeeda adraaka ku ogeysiiye nebi muxamedow malcaqaba jiirtu waxay tahay jiirtan la leeyahay muu jiiru abadi maxay tahay hiya iyadu fadku raqaba hoor xoraynteed weeye fadku raqaba hoor xoraynteed addoonta xoraynteeda weeye fadka raqabatan waa la akriyey fadka raqabatan aw amase ibcaamun weeye afcaamuna waa la akriy aw amase ibcaamun cunto siin weeye fii yowmin maalin la cunto siiyo yoomkaasoo dii masqaba gaajo u saaxiiba oo maalin gaaja taagan tahay dii masqaba gaajo u saaxiiba in la dacaam siiyo yatiima agoon maskarkaas ku camal falay yatiima agoon in la cunto siiyo agoonkaasoo daa maqaraba qaraabo u saaxiiba agoon cishadaada a maalin ay tahay dee bakayla qalab aadahayn labaktimaa saasoo kale inaad wax karto aw amase miskiina ah weeye inuu miskiin cunto siiyo miskiinkaasoo daa matraba dhulkubad u saaxiiba dhulkas yaalla daa matraba dhulka daadsan cara kubad u saaxiibaya daa matraba dhulkubad u saaxiibo dhulka yaalla daadsan ka dhacan xin uma kaana ay maa kaan laa kaana falaqta xamada hore ku cadfan tahay uma kaana ay uma maaha laa kaana ma ahaanin isagu min aladii uma kaana ma ahaanin taa hore ku xid nafiga min aladiina kuwii kama mid ahaanin insaanku aamanuu alla rumeeyey amba uma kaana muu ahaado noqda min aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey watawaasaw isu dardaarma bisabri watawaasaw isu dardaarma bilmarxama ulaa'ika dulkaasi asxaabu lmaymana midigta asxaabteeda weeye waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaatinaa ku gaaloobay sidaale biaayaatinaa ku kufriyey hum ayaguna asxaabulmashama bidixda asxaabteeda weeye calayhim korkooda waxaa naarun baa ah naar mu'sada la daboolay la xidhay naar baa lagu xidhayaa mu'sada la daboolay bismi illaahi araxmaan araxiim suuratu shamsi makiya weeye washamsi qoraxda ayaan ku dhaartayba allah yidhi subxaanah wa washamsi qoraxdaan ku dhaartay amba ku dhaaranaya iyo waduxaahaa iftiinkeeda eh waa qoraxda iyo iftiinkeeda ninka labadiin baad garan waduxaahaa iyo iftiinkeeda ayaan ku dhaartay waalqamari dayaxa ayaan ku dhaartay amba ku dhaaranaya idaa xilli baan ku dhaaranayaa talaa uu raaco haa qoraxda uu raaco muxuu ku raacayaa guluc soo bixidda waa markay bishu tahay bilowda isla markii qoraxdu dhacdo markiiba waxaynu aragnaa daygii baa raacaya markii wuu soo baxaya wuxuu ku raacayaa soo bixidda wey wlmaaragtay waalqamari baan ku dhaartay idaa xilliga talaa uu raaco haa qoraxda ee markay dhacdo isaguba uu soo baxo wanahaari maalinta ayaan ku dhaartay idaa xilli baan ku dhaaranayaa sallaa uu faydo amba uu muujiyo nahaarku haa qoraxda markuu muujiyo harka dartamihiisa markay tiiday qoraxdii ma qarsoomayso wاnahaari baan ku dhaartay idaa xilliga kallaa uu muutiyo kallaa uu muutiyohaa qoraxda walleyli baan ku dhaartay idaa xilliga yakshaa uu debahaa qoraxdii ee la waayo ama adduunsada wasamaa'i samada ayaan ku dhaartay iyo wamaa banaahaa iyo dhismaheeda maada maskariyaynu ka dhignay ay wa binaa'ihaa iyo dhismaheedaan ku dhaartay ama waxaad tidhaahdaa wasamaa'i samada ayaan ku dhaartay iyo wamaa man mid baan ku dhaaranayaa banaa dhisay haa samada dhisay allah ayaa isku dhaaranaya wamaa mid baan ku dhaaranayaa banaahaa dhisaye waalarda arlada ayaan ku dhaartay wamaa man baan ku dhaaranayaa baxahaa fidiyey amba wamaa baxahaa aba tirinteedaan ku dhaartay wa nafsin naf baan ku dhaartay wamaa man mid baan ku dhaaranayaa sawaa simay haa naftaasi amba dhammaystiray amba wa nafsin baan ku dhaartay iyo wamaa sawaaha simideeda amba dhammaystirideeda ee amba man baan ku dhaartay sawaa simayhaa nafta oo fa alhama baray amba fa alhama u caddeeyey ay carafa wa ashama fa alhama u caddeeyey haa naftaasi fujuurahaa xumaankeeda macnaa dariiqa xun iyo wa taqwaaha cabsigeeda labadaba u caddeeyey labada dariiqba u kala saaray fa alhamahaa u kala caddeeyey fuduuraha xumaanteeda mana dariiqa lagu leexdo qaybsanaanteeda iyo wa qad aflaxa waa uu liibaanay man baa liibaanay sakaa dahiray haa naftiisa dahiray waqad khaaba waxa hoogay man qof baa hoogay dasaa aasay oo qariyey haa naftiisa xumaanku qariyey amba waxaad tidhaahdaa qad aflaxa waxa liibaanay man baa liibaanay sakaa alle uu dahiray allah faacilka markaa ka dhig ficilkan allaahu ilaahay uu dahiray haa qofka naftiisa waqad faaba waxa hoogay man baa hoogay dasta uu qari dastaahaa ilaahay uu qariyey subxaanahu watacaala naftiisoo xumaan uu ku qariyey qofka xumaan la yimi ay sakaa nafsahu bidaacati illaah labada ihtimaalba way jiraan kadabad way beenisay saamuud reer saamuud rasuulkii loo diray bay beeniyeen maxay u ku beenisay bidawaahaa ay bisababi baadaa sababiyaa ah waana maskar bisababi dawaahaa ay biduqyaaniha xadgudubtay xadgudubtay aawadeed ayay bidawaahaa xadgudubkeeda iyo kibirkeeda daraaddii ayay rasuulkooda u beeniyeen mid xilli bay beenisay in bacasa uu tegtegey maaha magac si odaygu u qaatay id xilli ayay degdegeen in bacasa uu degdegey ashqaahaa keedii ugu guul darada badnaa ashqaahaa alhaa caaida ilaa samuud ashqaahaa keedii ugu guul darada badnaa oo faqaala uu yidhi lahum ayaga uu ku yidhi rasuulu ullaahi ilaahay rasuulkiisu uu ku yidhi naaqata allah waxaa lagu nasbiyey ficil taxdiir ah ixdaru ee eh, qadar ixdaru ka digtoonaada amba ka taga naaqata allah ilaahay hashiisaa ka digtoonaada iyo wa suqyaaha cabitaankeedaba wa suqyaha iyo cabitaalkalkeeda ay isacabtee fakadabuu way beeniyeen maaragtay reer samuud hu nabiyullaahi saalix bay beeniyeen facaqaruu way boqon boqondhabeen amba way gowraceen ha hashi fadamdama waxa uu ku simay cadaab fadamdama wuu cadaabay amba wuu maaragtay wuxuu ku simay damdamad maaragta adbaqa cadaab baa ilaahay ku dhammaystiray weeye subxaanahu wa ay qadiba calayh fadamdama waxa uu ku sumay calayhim ayaga korkooda wuxuu rabbi ku halaagay fadamdahum wuxuu ku halaagay calayhim ayaga rabbuhum rabbigood bidambihim dambigooda daraaddii buu ilaahay ku halaagay uu cadaab dhakada kaga jeenay fasawaa waanu ku simay alleh haa cadaabkii fasawaa wuu ku sumay alleh haa cuquubadii amba ciqaabkiibuu ku sumay walaa yakhaafu kamana baqaayo alleh cuqbaa cuqbaahaa ficladaa golobkeeda ka baqan maayo ilaahay cidnada dee golobuma raacdo walaa yakaafu ka bixi maayo alleh cuqbaahaa haa yacnii ficladaa cadaadiddaa uu cadaabay ilaahay kaga biqi maayo godob iyo cid ugaagad kaga daba tagta toona bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu leyli makiya aayaadkeedu waa koob iyo labaatan allah wuxu uhi subxaana watacaala walleyli baan ku dhaaranaya habeenka idaa xilliga ayaan ku dhaartay yakshaa uu madoobaado amba yakshaa uu dego khalqigaba intuu dee habeenku u dhacay yakshaa markuu dego alkhaliiqata bidaramihi madowgiisa markuu ku dego waannahaari maalinta ayaan ku dhaaranaya idaa xilliga tajallaa uu iftiimo tajallaa uu iftiimo dhe wamaa waman baan ku dhaaranayaa sadhe wamaa waman mid baan ku dhaaranayaa khalaqa abuuray addakara labka iyo walunsaa dhadiga allah baa isku dhaartay subxaanahu wa tacaala amba waxaad tidhaahdaa wamaa khalaqa dakar ay wa khalqi dakari labta abuuritaankiisaan ah ku dhaaranaya wa khalqi dakari labta ah amba laboodka abuuridiisaan ku dhaartay iyo untaa dhadiga abuuritaankoodaan ku dhaartaye jawaabta dhaarta halkana ina sacyakum camaladiinu macnaa camalada samaysaan ina sacyakum camaladiinu lashataa kuwa kala duduwan weeye lashataa kuwa kala duduwan weeye acmaalu lcibaad qaar kayr bay samaynayaan qaar shar qaar oo isku dharayaan fa amaa man midka acdaa bixiya ilaahay wuxuu faray maaragtay faray dee bixintiisa qofka bixiya waataqaa alla ka baqa subxaanahu watacaala ayaa ku dhowrsada ah, wasadaqa rumeeya bilxusnaa ka wanaagga badan oo ah abaalmarin inuu camalkiisan ka heli doono amba bilxusnaa jannadaba rumeeya fasanuyasiru waxaanu u sahli doonaa hu qofka lilyusraa kasaallanaanta badnay waa khayrka ayaanu u fududayn doonaa wa amaa se man midka bakila bakhayra ee ka bakhayra ka fara adeega wixii la yidhi bixi waistakhnaa kaaftooma ee yacni maalkiisuun ku kaaftooma ee ilaahayba wax ka kaaftooma iska dhiga wakadaba beeniya bilxusnaa ka wanaagga badan sharciga amba abaalmarinta aakhiraba fasanuyasiru waxaanu u sahli doonnaa hukaasi lilcusraa kii culayska badnay mashaqo iyo dhibaato iyo dariiqa sharkaanu u fududay wamaa yuqni waxba kama tari doono canhu xaggiisa maaluhu maalkiisu waxba kama tari doono idaa xilliga taradda uu halaagsamo amba idaa xilliga taraddaa uu shalwado naar uu ku shalwado ma og ina alaynaa annaga korka korkayaga ayuun buu ahaaday baa rabbi yidhi subxaanahu watacaala lalhudaa hanuunku xalaasha iyo xaaraanta sharka iyo khayrkaba annaga kala caddayn doonna wa ina lana annaga ku annaga ayay noo sugnaatay wa inna lana annaga ayaa iskale lalaakhirata aakhiro ka dambe iyo waluulaa ta horaba faandartukum waxaan idinka digay baa alla yidhi naara naar baan idinka digay talabba ay tatalabba ololaysa ayaan idinka dhigay talabdaa shidmaysa naartaa laa yaslaaha laa yaslaa ma geli doono haa naartaasi ila alashqaa ka guuldarrada badan mooyaane cid kale ma geli doonto aladiina alladii sharcigaasoo kadaba beeniyey macnaha isagaa ku waarayo weeye ila mu'miniin cusaasiba way geli doonaani alladiina sharcigaasoo kadaba beeniyey allah watawallaa jeestay wasayujannabu waxaa laga dheerayn doonaa haa naartaasi alaftaaka alla cabsiga badan alladii saqigaasoo yuutii bixiya maalahu maalkiisa bixiya yatasaka xaalu yahay ki istahiraya xumaan iyo sirki intaba ka fogaanaya wamaa liaxadin markuu maalkiisa bixinayo walxaal buu bixiyaa maalkiisa maa liaxadin axadna aanu ugu sugnaanin cindahu kan agtiisa min nicmatin ay nicmatun nicma aanay ugu sugnaanin nicmadaasoo tujzaa laga abaalmarinaya macnaa qofku qof u abaalgudayo kuma bixiyo maalkiisana la darti buu u bixinaya wamaa liaxad axadna uma sugnaanin cindahu ka wanaagsan uguma sugnaanin min nicmatin ay nicmatun abaalmarin taasoo turtaa laga abaalmarinaya macnaa qofkuna abaal buu kuu galayaa sidaa maaha ee alla darti buu u bixiyaa ilaa laakina macnaha wuxuu maalkiisa u bixinayaa ibtigaaa wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa doonis uu doonayo daraaddeed ilaa laakina ibtigaaa wajhi rabbihi rabbigii wejigiisa doonis uu doonaayo darteed ayuu u bixiyaa rabbigaa laclaa saraynta badan wala sawfa mar dambe ayaa yardaa uu raalli noqon qofkani ilaah baa raalli gelin doona bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu duxaa makiya weeye allah waa dhaartay subxaanahu watacaala waduxa farqada ayaan ku dhaartay mufasiriintu waxay leeyihin maya waa maalintii oo dhan waayo habeenkaa laga daba keenay wduxaa maalinka ayaan ku dhaartay walleyli habeenka ayaan ku dhaaranaya idaa xilliga baan ku dhaartay sajaa uu madoobaado amba sajaa markuu dego oo sajada waxa laydhaha qofku markuu marada isku duuduubo idaa zajaa markuu dadka dego dego amba idaa zajaa markuu xasilo ay fa adlama wadlama saasoo kale wey maa wadacaka kaama tegin nebi muxamedow sabab bay lahayde maa wadacaka kaama tegin rabbuka rabbigaagu kaama tegin wamaa qaala kuumana cadhoonin mar waxyigii kale rabbi hadday kafaradu yidhaahdeen nebi maxamed rabbigiibaa u cadhooday wamaa qalaa kuumana cadhoonin walalaakhiratu aakhiro walalaakhiratu aakhiro ayaa khayrun u khayr badan laka adiga min aluulaa ka hore ayay kaaga khayr badan tahay wala sawfa ardambe ayaa yucdiika uu ku siin doonaa rabbuka rabbigaagu uu ku siin doonaa cabdiya fatardaa raalli baad noqon alam yajidka miyaanu ku helin rabbiga yatiima adigoo agoon ah fa aawaa alla miyaanu ku soo xerogelin aanu ku soo dhowayn fa alla uu ku soo xerogeliye wawajadaka istinaaf wey fa aynu ku xidhayno wawajadaka wuxuu ku helay rabbi daalla adigoo lunsan fahadaa waa ku hanuuniyey wawajadaka wuxuu ku helay caa'ila adigoo saboola fa agnaa qani buu kaa dhigeenba wuu ku qaniyeeyey ee fa ama alyatiima ka agoonka ah falaa taqhar ha dhibaatayn ay fa ama alyatiima falaa taqhar ka agoonkaa ha dhibaatayn wa ama asaa'il ka wax ku weydiisanayana ee ku baryoodsamayana falaa tanhar ha hiisin oo ha canaanin kooda ku goda maaraysa iska ilaali wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisa uu kuu nicmeeyeyna faxaddas ka waran oo maaragtay nicmada ilaahay mid qarsoonta oo aada iska geshiciso noqonin <laughs> sawiqaarun baa istashciye ma og tahay marka allah subxaanahu watacaala sidaasuu rasuulkiisa faray marka rasuulka calayhi salaam arkaysa sidaa yeel baa ilaaha yidhi oo nicmada rabbi ka waran cidda dee abaal kugu garshana waa inaad iyaga laftigeedana u abaalguddo wey wa subxaanaka